بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وبعد فهذه نكت حررتها على مقدمتي المسمات بقدر الندى وضل السدى رافعة لحجابها كاشفة لنقابها مكملة لشواهدها متممة لفوائدها كافية لمن اقتصر عليها وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها والله, والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها إنه جواد كريم رؤوف رحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبعد sheekheenu waxaynu ku soo jirnay muqadimadii buu inoogu soo jireye waxaynu soo qaadanay basmaladii oo mu'alifka laga doonayey waxaynu soo qaadanay xamdeladii oo mu'alifka laga doonayey waxaynu soo qaadanay salliga iyo salaanta ayaynu soo qaadanay oo mu'alifka laga doonayey magaca mu'alifka waa loo baahnaa isna waynu soo qaadanay halkan waxaynu ku arkaynaa kelimatu amaa bacdu iyo kitaabka magiciisa labadaas ayaynu arkaynaa kelmadda amaa bacdu ah ereyga amaa bacdu faslulkhitaab baa loo yaqaanaa waa kii gabayaagu gabayga ku lahaa لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها nimankaa reer yamaneed haddaan idhaahdo buu yidhi amaa bacduba haddaan idhaa waxay ogaadeen khadiibkoogii inaan ahay haddaba kelmadda amaa bacdu markaad hadlaysa lagama maarmaan weeyi oo way wanaagsan tahay in la isticmaalaa kelimatu amaa bacdu marka la eego culimmadu laba siyood bay qoraan qola amaa bacdu bay yidhaahdeen qolona wa bacdu bay yidhaahdeen sheekheennu hadda teebuu raacay amaa bacdu miyuu yidhi mise wa bacdu buu yidhi wa bacdu buu yidhi wowgaasuu keenay waxaa wanaagsan baa la yidhi sida sunnaha nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi amaa bacdu baa ka sii fiican in amaa la isticmaalo oon wowga la isticmaalin ayaa sii wanaagsan haddaba ereyga amaa ihi wuxuu wakiil ka yahay mahmaa ereyga amaa muxuu wakiil ka yahay baynu nidhi mahmaa yakun min shayin bay ahaydoo ereyga amaama wakiil ka noqday waa la xadfay markaa kii kale ereygii amaa ahaa waxaa isna wakiil ka sii noqday wowga amaadii amaa bacdudii baa amaadii la xadfay wa bacdu baa la yidhi haddaba wowgan yari waa maxay wowgan yari waa naaibatu naaibo wowga waa la naaibatu naaibo waa weeye wowgani waa naaib ooyuu naaib ka yahay amaabuu naaib ka yahay amaade lafteeduna naa'ibbay ahayd oo yay naa'ib ka sii ahayd bay naa'ib ka sii ahayd kolkaa wowgani waa naa'ibatu naa'ibo waxaa la ogaaday halka wowgani yaalo erey laba ficil jasmiya inuu xaq u lahaa waxaana lagu gartay fa-unbaa daba dhacda da haddaad aragto fa-unbaa daba dhici maxaa la odhan wabacdu maxaa ka dambeeya fa lama odhan karo wabacdu haadihi haddaan idhaha waa khalad wabacdu haadihi waa khalad bay noqonaysaa markaan wabacdu idhaa ama amaa bacdu idhaa fa haadihi fa'daasi waa lagama maarmaan bal kitaabta u fiirso sababtu waxa weeyaan dee jawaasimta waxaynu ogeyn jumla lismiya markay daba dhacdo in fa lagu dari jiray halkana niyaabada ayaa ducf daciif ah maadaamoo ducfi ay tahay fa'dii waa lagama maarmaan wa bacdu intaa kadib kelmaddan bacdu a ah maxaa lagu macnaynayaa ama waa maxay kelimatu bacdu waxaa la yidhahdaa kelmaddan waa kelimatun yu'taa lilintiqaal min usluubin ilaa usluub waa kelmad lala yimaado marka laga wareegayo usluub ee loo wareegayo usluub kale hadda waxaynu ka wareegaynaa xamdaladii iyo salligii waxaanan u wareegaynaa kitaabkan inaynu ammaano oo faa'iidadiisa aan sheegno ilan dhakhtarku hadduuna kiniinkiisa kuu ammaanin kuba bogsan mayside low lam yasif idabiibu adawaa lamantufica bay culimmadu yidhaahdeen dhakhtarku hadduuna dawadiisa kuu ammaanin una ku odhan maasha allah waa dawo cusub intaasoo kun oo qof baa ku bogsaday waxa weeye ilaahay baa dawadan maasha allah inagu caafiyay hadduuna ku odhan adoo shikisan haddaad cunto xanuun ka sii qaadi ila waad shikisantahe wa bacdu intaa kadib wa bacdu intaa kadib haddaba wowgan yar hadal baa laga keenay oo waa hal xidhaalaaba jira wowgan yar la laysku xidho sharaxaygani hoosta hoose gabay buu ku qorayaa وما واو لها شرط يليه جواب قرنه بالفاء حتم وما واو وامحي وودا لها أصقناضي شرط شرطي شرطي أو يليه أو لصعد جواب جواب oo qarnuhu in lala xidhiidhiyo bilfaai fa xutima la waajibiyey kaygu halkaa xatman buu leeyahy xatman ma xatman buu idiin qoray xutimo bay ahayd xutima eeg waa su-aal naxwiilow su-aal baa lagu weydiinaya ka jawaab waxaad ii sheegtaa wowga shardiga qaata shardiga ficlu shardi buu sitay ama shardi buu wataa wowgani shardigaana jawaab baa ka dambeeya jawaabkaana in fa lagu daraa waa waajib arbal wowgaa sheega waa wowga wabacdu ku jira wowga wabacdu ku jira shardibaa ayuu qaadanayaa ilimahna abu wakiil ka yahe shardigaana jawaab baa ka dambeeya jawaabkaana in fa lagu daraa waa qasab nin kale ayaa gabay ugu jawaabay wuxuu yidhi hiya alwaawu alatii qurinat bibacdu wa ama asluhaa waalaslu mahma hiya alwaawu alatii qurin bibacdu wa ama asluhaa waalaslu mahma hiya wowdaa adi weydiisay alwaawu waa wowda allatii ta qurinad lala xidhiidhiyo bibacdu bacduda wowga ku jira ayaa horta shardi qaata jawaabkuna fa-u lagama maarmaan yahay wa amaa kelmadda amaa weeye asluhaa asalkeegu asalkeeguna amaa buu ahaa wowgaasi amaa yahay walaslu asalka asiilka ihi ee mamaamaamaadaana kasii asalsanina mahmaa weeyaan buu ku yidhi mahmaa buu asalka horena sii ahaan jiray wa bacdu intaa kadib haddaba wowgani naaibatu naaibaynu hadda u bixinay talow suurtagal weji kale oo ihi ma jiraa nacam waxaa laga yaabaa wowdani inay tahay caatifatu qisatin calaa qisa ama cadfu qisatin calaa qisa labadaba waa loo yaqaanaa suurtagal inay tahay cadfu qisatin calaa qisa iyo inay tahay naaibatu naaibo labaduba waa suurtagal hadaynu nidhaa wowdu waa caaifa liqisa calaa qisa hadaynu nidhaahno waxaa la odhanayaa fadii zaaiday noqonaysaa markaa fadii yaraydee daba dhici jirtay zaaido ayay noqonaysaa hadalkaa lagu qurxiyey buu macnuhu noqoni wa bacdu intaa kadib ereyga bacdu af carabiga dee naxwaha in badan baan hadda soo dhiganaynay afar weji baa ku banaan sideed weji bayna noqotaa mayla socotaa bacduda in mudaafun ilayhigeegu sheegan yahay hadda mu sheeganya mudaafun ilayhigii ereyga bacdu weligeedba waa mudaaf weligeed bacdu waa mudaaf haddaba in mudaafun ilayhigu sheegan yahay waa kow iyo in mudaafun ilayhiga la xadfo waa laba haddii mudaafun ilayhiga la xadfo in nisyan mansiyan laga dhigo in lays ilowsiiyo iyo meye in lafdigiisa la niyoodo iyo meye in macnihiisa la niyoodo marka mudaafun ilayhigu xadfan yahay saddex wa wabacdudu yeelani in nisyan mansiyan laga dhigoo laysilowsiiyo iyo in lafdiga la niyoodo iyo in macnaha la niyoodo soo saddex maaha iyo inuu sheegan yahayba waa afar afartaa haddaba inay mansuub tahay ama fii maxalli nasbin iyo inay majruur bimin tahay majruurun bimin afartaas inay mansuub tahay iyo inay majruur tahay lilaahi اlamru min qablu wa min bacdu afartii laba kusii dhufo fii maxali nasbin ama fii maxali jarin ama majruur ama mansuub afar laba ku dhufo sideedaa weji ayaa kelimatu wa bacdu icraabteedu ay tahay arday hadda naxwiilaa tahaye iyada lafteeduna way inoo imani sideedaasi oo cashirka dambe inoogu imaniye la soco hadda wa bacdu intaa kadib fa haadihi tani nukatun waa nukat buu ku yidhi waa muqadimadan yar waa sharaxan yari waa nukat buu ku yidhi sharaxan yari waa nukat fa haadihi nukatun ereyga haadihi waa ismu ishaare haadihi waa ismu ishaare waxbaa far lagu fiiqayaa haadihi marka la yidhaah ismu ishaaraha waxaa la yaqaanay wax la arki karo ishu ay qabanaysa in farta lagu fiiqo waxaan la arki karaynin farta laguma fiiqo indhoolena farta looma fiiqo waa jees jees haddaad indhoolaha farta u fiiqdo hadduu indhoole ku yidhahdo ayna nicaali oo tidhaahdo ee eh, ka waran haada ama haadii aad ka waran haada wa miyuu arkaya indhoolaha waa mamnuuc in haadaa lagula hadlo ismushaaraha in lagula hadlo wax la arki karayo unbaa ereygan loo isticmaalaa inta badanna waxaynu nidhi ama aqraadiisa waxa ka mid a doqonkaa lagula hadlaa haadaa iyo haadihi nacaska iyo doqonka ayaa lagula hadlaa baynu odhan jirnay ilain soomaalidaa tidhaahda doqon qalin far weyn baa wax loogu qoraa waxay ka dhigantahay tahay waxa qarsoon ma ma fahantide anfarta kuu saaro haadihi kolka sheekhu inaga mu inamaagayaa talo ma wuxuu idin leeyahay waxa qarsoon ma ogidin anfarta idiin saaro maya inama maagayo qaradkaa qaradan ahayn buu hadda sheekhu isticmaalaya waxay kow horta maxsuus ma aha sheekhu haadihida uu isticmaalayaa waa macno qarsoon buu ereygan haadiya uu isticmaalaya waa kitaabkii oo qalbigiisa ku jira ilan weli kitaabka ma qorinay kitaabkii oo weli uuna qorin buu hadda haadihi u isticmaalaya isagoo qalbigiisa ku jira waxay culimmadu yidhaahdeen waxa weeye sheekhu wuxuu dejiyey shaygii macnawiga ahaa ayuu dejiyey bimansilati lmaxsuus bimansilati lmaxsuus ama maa fi dihni nazala maa fi dihni manزilة الmaxsuuص faاstacmala fiihi kelimata haadihi shayga qalbiga kaga jira siduu sheekhu u hubsaday u xifdiyey uu u go-aansaday inuu qoro ayuu ka dhigay wax qoran oo kale markaasuu fahaadihi yidhi sideed weji ayaa ku jira kelmadda fahaadihi ah isticmaalkeega balaaqadaynu ku arkay insha allah fahaadihi tani nukatun waa nukat tani waa nukat buu yidhi talow nukat waa maxay nukat ereyga nukat ihi waa jamac mufradkiisa maxaa la yidhaahdaa nuktatun baa la yidhaha nuktatun nukta nuktadu waa maxay ereyga nuktiihi waa maxay talow luqada nugtadu waxa weeye ninku markuu fikirayo oo intuu ulqaato qaato uu dhulka ku foorarsado ciidda uu qodo ciidda markuu qodayo hebel uu fikirayaa baynu dhaha sooma markuu dhulka qodayo ama uu dhulka xariiqayo haddaba markaa qofku uu dhulka qodayo miyuuna wax qarsoonaa dusha soo dhigaynin ciidii aasnayd buu soo faqayaa sow maaha nugtadu waa qodidaa dhulka la qodayey ee waxa qarsoon la soo muujinayay waxay ka dhigan tahay haddaba fa haadihi nukatun markaynu nidhaa ereyga nukat ihi sheekhu cilmi qarsoon ayuu soo muujinaya ayuu banaanka inoo soo dhigayaa waa tani waa nukat oo waa masaa'il wada daqiiq ah oo dadka ka qarsoonaayoon dibadda soo dhigay dibadda ayaan soo dhigay cid kastoo indhaliibo way arkaysaa فهذه تني نكت ونكت مسألة وذا قرص مسائل وذا قرصون حررتها وان سو تحريري وان سغي حررتها وان سو تحريري تلو اريغا تحرير اه maxaa loo yaqaanaa taxriir waa maxay xarartu abuu sheekhu yidhi waa ihbaatu lmas'ala bidaliil ayaa taxriir loo yaqaanaa ihbaatu lmas'ala bidaliil waa naqaxtuhaa ama hadabtuhaa waana ihbaatu اlmas'ala bideliil in mas'alada la sugo oo deliilkeegii qadciga ahaa welibana lagu an deliil loo sheego kaas ayaa la yidhahdaa taxriir haddaad tidhaahdo waxa waan taxriiriyey waan sugay oo deliil baan ku sugay weeyaan idhaha wey waxaa jira tadqiiq baa isna ka soo horjeeda oo u dhadhow tadqiiq baa u dhow oo ka sarreeya taxriirka iyo tadqiiqa yaa yaa adiga haddii lagu idhaha muxarir baa tahay mise mudaqiq midkee midkee wey midkee sahlan muxarirkaa sahlan mudaqiqu waxaa la yidhaha ama tadqiiqu waa isbaatu lmasaa'ili bidalaa'ili اlqaciya cafwan waa isbaatu daliili اlmas'ala bidaliilin aakhara waa mas'alada oo daliilkeegii daliil kale lagu sugo ayaa la yidhaahdaa tadqiiqu waa in daliilka mas'alada daliil kale loo sii raadiyo kaasaa tadqiiq loo yaqaanaa macno kalena tadqiiqa waa loo bixiyaayo imcaanu nadar walqaws cala alqawaamid waxaa la yidhaahdaa inuu qofku si dhab ah u eego oo isku tuuro masaa'ilka qarsoon kaana tadqiiq waa la yidhaha oo waa macno labaad macno saddexaadna tadqiiqa waa loo yaqaanaayo bayaanu xaqiiqati alashyaa calaa wajhi diqa in shayga loo caddeeyo ama loo sheego sidii ugu habboonayd ee ugu daqiiqsanayd kaana tadqiiq waa la haddaba tadqiiqu saddex macnuu leeyahay taxqiiquna saddex macnuu leeyahay taxqiiq saw meelaha sharaxa kuma aragno waxa taxqiijiyey kitaabkan ebel taxqiiquna saddex macnuu leeyahay macnihiisa koobaad waa isbaatu lmasaa'il bidalaa'il alqadciya mas'alada in la sugo oo daliil qadciya lagu sugo waa kow mas'alada labaadna waa alcilmu bilashyaa calaa maa hiya calayhi in cilmigan loo garto sidii uu ahaa ama siduu ku dul sugnaa mas'alada saddexaadna waa bayaanu xaqiiqati shay calaa wajhi lxaq waa in shaygan loo sharxo ama loo caddeeyo sidii xaqa ahayd ee dhabta ahayd in loo sharxo kolkaa taxqiiquna saddexdaa macno ayaa loo isticmaalaa tadqiiqana saddexdaa macno ayaa loo isticmaalaa waxaana runtii sii khatar ah tadqiiqa tadqiiqa ayaa sii adag qofku inuu mudaqiq noqdaa waa arrin aad aan sahlanayn weeyi muxaqiq wuu noqon karaa qofku laakiin mudaqiq inuu noqdo ayaa adag way daliilka daliil inaad usii samaysaa lagaa rabaa markaas oo kale daliilkii inaad daliil usii samayso haddaad tidhaa hadda maalin baan joognaa daliil baan kaa rabaa hadda maalin baan joognaa daliil baan kaa rabaa waa iftiin baad tidhi hadaba iftiinku inuu maalin keeno maxaa daliilu ah ilan maalin inaan joogna ad ii sheegtay oo waxaad tidhi iftiin baa iftiin baa jira haddaba iftiinku inuu maal iftiinkiiba haddana daliil u baahanaya maalinimadii ku xidhaya shayga aad daliilka ubaaoo aad u keenayso ayaa daliil usii samayni ilan iftiinka mar cadceeddaa keenta marna laydhkan inaga saarana hadda inaga sarreeyaa keena marna asbaab buu leeyahay asbaab badan ayuu leeyahay iftiinku asbaab buu leeyahay laakiin madowgu isna sidaasoo kale dee mar habeenkaa keena marna daruuro iyo waxyaabo kale iyo cadceeddoo madoobaata iyadoo maalina ayaa keenaya kolka tadqiiq wuu ka adag yahay tacqiiqa sheekhu wuxuu yidhi xarartuhaa waan taxriiriyey oo waan soo sugay waan soo taxqiijiyey buu ina yidhi waa sharaxan yar calaa muqadimati muqadimadaydii ereyga muqadimo ah daalka waana la kasriyaa waana la fadxiyaa ama muqadimo ayaynu odhan ama muqadamo ayaynu odhan ama daalka kasri ama daalka fadxi haddaba ereyga muqadimaa ah ama muqadamaa ah kaa doonto aynu ka dhigne muqadima maxay ahayd talow asalka luqadda waxa loo yaqaanay haddii muqadimo daalka aan kasriyo waa ciidanka qaybta ilaalada ah baa muqadimo la yidhaahdaa ciidanka qaybta ilaalada ah ciidanka waxaynu horay u tilmaami jirnay caqliga bani aadamka ee ciidan loo dagaal dagaalgeliya inuu yahay sidan ilaahay inoo abuuray qaabkan ilaahay inoo abuuray ayaa ciidanka loo dagaal dagaalgeliya oo waa khamiis ama waa shan guutaa laga dhigaa waxaynu nidhi madaxa waa guutada koobaad oo ilaalada weeyaan sidaa hadaba madaxaagu dhegihii iyo indhihii iyo de carabkii iyo xubnihii ugu muhiimsanaa sidaa madaxa ugu yaalo ilaalada waxa lagu daraa ragga khubarada abaa ah lagu daraa waayo ilaaladu xogta ay bixiso ayuu ciidanku ama ku badbaadaa ama ku jabaa waa xogta ay ciidanka dambe siiso ayaa kolba ayuu ciidanku ku soconaya kolkaa madaxa oo kale waa ilaa waa muqadimadii weeyi ama waa ilaaladii weeyi ciidanka intaasaa muqadimo loo yaqaanaa waa inta ilaalada ah gacanteennan midigna waxa weeye waa ciidanka qaybta maymanatuljeish la yidhaha maymanatuljeish ciidanka xulkaa la geliya qolada dagaalantaa waa waa gacanta midig gacantaadan bidixna waa maysaratuljeish waa ciidanka qaybta guutada loo yaqaana maysarada bidixda ka dagaalanta labadaasi waa labada ugu kala foge isku xidhka u baahda dagaalkii beder markaan soo qaadano nebi maxamed laba tiknikaabuu ku dagaal galay tiknikadii berigaa la isticmaalayey farday ahaayeen wuxuu ku kala daray labadaa faras uu rasuulku watay maymanada oo midigta iyo maysarada waayo waa kuwa ugu baahan warkooga maxaanku idhaahdaa inay iyagu xogtooda ay hayaan macluumaadkooga inay guulaysteen in laga guulaystay in lagu ciiray in la ogaado weeyi kolka labadaasu rasuulku ku kala daray maymanada iyo maysarada halkan wadnahaagu yahay waa qalbigii waa taliska guud halkuu joogo lugahaagan dambana waa khawaafidii waa dhabarjabintii kolkaa taliska ma arkaysa dhinac kasta ciidan baa ka xiga xaggan waa maysaradii xaggan waa maymanadii xaggan waa ilaaladii xaggan waa khawaafidii dhabarjebinta waxaa taliska loo dhigay ciidankaa halkaa dhinac kaste looga mariyey go ka soo baxaya inayna khalkhalin waxaan uga socdaa haddaba muqadimadu waa ilaalada ciidanka ayay ahaan jirtay muqadimatljeish baa laodhan jiray kitaabta inta yaree ka horeysa mataqaanaayo kitaabka hordhaca u ah intaasaa muqadimo la yidhaahdaa kitaabka waxaa ka horeeya muqadimo la odhanaya muqadimadii labay uqaybsantay mid mqadimaة اcilmi baa loo yaqaanaa midna mqadimaة kitaab baa loo yaqaanaa waa mqadimaة اcilmi iyo mqadimaة kitaab bay kala yihiin labadaa mqadimo ayaa kala jira mqadimaة اcilmi waa fanigu wuxuu u baahan yahay sida tacriifkii naxwaha iyo waadicii naxwaha iyo mqadimaة اcilmi mqadimaة kitaabna waa kitaabkaagan gaarka ah waxyaabihii aad kusoo dhex qortay eed ugu tegi doontee isilaaxaadka ardayga aad barayso ayaa mqadimaة kitaab loodhanaya muqadimo mararka qaar haddaba inta hore eh, ayaa muqadime la yidhaha baan idin idhi sow maaha kitaabka inta hordhaca hore ayaa muqadime la yidhaha ama gogasha sow maaha mararka qaar kitaabka o dhan baa muqadimo lo odhanaya hadda sheekheen idin qadriga o dhan buu muqadimo u bixiyey muqadimo waxay ka dhigan tahay kitaabkani maqsuud maahee waa hordhaco eh, waa wasiilo oo maqsuud buu kugu wadaa talow xagu inagu wadaa waaa loo waxay culimada qaar yidhaahdeen kutubti waa mukhtasar kitaabkan qadrigu waa mukhtasar ardayga baranaya ha ogaada naxwi inuuna wada baran ha ogaado inuu muqadimadii marayo oo kutubtii waaweyneyd salaankii hoose ayuu ku taagan yahay kutubtii waaweyneyd buu sii dalacaya alfiyadii iyo kaafiyadii iyo shaafiyadii iyo kutubtii waaweyneyd buu sii dalacaya waa salaan yaroo ku dallacayo kuwa waaweyn ku gaadhsiinaya saasayda ragga qaarkoodna waxaa muqadimo sheekhu wuxuu ugu bixiyey oo dhan baaba muqadimo ah oo aan maqsuud ahayn oo wasiilo ah oo qur'aankii iyo xadiiskii ayaad ku gaadhaysaa oo dee ardayga luqada ka dhisan iyo ardayga aan luqadda ka dhisnayn markay shay wada bilaabaan yaa muuqanaya ka luqada ka dhisan unbaa muuqanayo faa'iidadiisu ay boqol kiiba boqol ahaani waayo cilmiga aad baranaysa ee qur'aana ama xadiid ah ayaa dee ku qoran carabi markaad shay baranaysana luqadu ku qoran yaha horta la bartaa xarartuha waan taxriiriyey calaa muqadimati muqadimadaydii calaadaama haysa halkaa inoo qoran waa bimacnaa laam waa tacliil xarartuhaa waan taxriiriyey calaa muqadimati liajli muqadimati muqadimadayda darteed liajli sharxi muqadimati muqadimadayda sharaxa aan sharxayo dartii baan u taxriiriyey talow muqadimadan maxaa lagu magacaabaa almusamaati muqadimadii lagu magacaabayey biqadri nadaa ereyga annadaa waan soo macnaynay oo waxaynu nidhi waa dhadada ama dharabka habeenka niskiisa dambe ereyga qadri ana waxaynu nidhi waa saylaanka ama dhibicdhibicda biqadri nada waa dharabkii da'ayey dharab da'aya buu kitaabka u bixiyey sheekhu maxaynu nidhi muxuu dharab tala ugu bixiyey dharab da' muxuu ugu bixiyey waynagii sababaynay cashirkeennii hore qadru nada wuxuu ugu bixiyey wa balli sada iyo oonka kii qaboojinayey ereyga balli waa qoyin waa masderoo balla wuu qoyey balalan qoyin bay ahayd ma og balli waa qoyin asadana waa oonka oonka kii qaboojinayey bimacnaa muziili lcadash wey oonka kii tirtirayey haddaba oonkan laftiisa ayaa balaaqa ah oo oonkan maxaa looga jeedaa oonkani waa jahligii jahligii naxwaha kaaga jiray waxa kaa saaraya kitaabkana kaa saaraya ama kaa qaboojinaya waballi sodaa raaficatun waxay kor u qaadaysaa waa lixijaabihaa xijaabkii yaraayee saarnaa sharaxaygan yaree muqadimada saaray horta kitaabku wuu xijaaban yahay ogow sheekhu balaaqu halkan isticmaalay waa isticaaru isticmaalay isticaaradaasi isticaara almakniya weeyi matnigiibuu inan yaroo qurux badan ka dhigay kitaabkan yare qadrigii ihi siduu u qurux badan yahay ama loo jecel yahay loo raadiyo waa inan yaroo aad u qurux badan oo xijaabatay xijaabbayba iyaduna isku degtay isku deday inan xijaaban miyaa la arkaa inan xijaaban maya saw ma aha haddaba wuxuu ku kitaabkii wuu xijaabtay ayaa inoo fayda yaa qaacidadiisa iyo quruxdiisa inoo soo dhigdhiga waa sharaxaygan buu ku yidhi raaficatun waxay kor u qaadaysaa lixijaabiha xijaabkii yaraa ay isku daday ayuu kor uga qaadayaa waa inantiioo bannaan taallaad arkaysaa markaa hadda inantaasina waa waa matniga matnigiioo banaan yaalla ama qawaaciddiisiioo bannaan taalla talow sheekha dee gabadhu way xijaabataayo xijaab bay xidhataaye kitaabkan matnigu muxuu ku xijaabtay matnigan xijaab buu xidhay muxuu ku xijaabtay wuxuu ku xijaabtay qaacidada markii la sheegayey ayaa taraakiib ad adagu sheekhu u isticmaalay qaacidadu sheegayu tarkiib adag ayuu u isticmaalay tarkiib tarkiibkaa adagna waxa loogu talagalay madaxaaga inuu soofeeyo madaxaaga inuu soofeeya loogu tala waayo culimadu tartan bay u geli jireen berigii hore masaa'ilka maskaxda lagaga shaqaysiiye in ardayga la baro maskaxdaadu hadday shaqo weydo waxay qabato haday weydo ma ogtahay inay eh, inay dee daalayso wax waxay taraysaa inayna jirin indhahaagana haddaad ka shaqaysiin xubin kastoo laga shaqaysiin waayo waa la ninka haddii la xidho oo jimicsi loo diido isagoo caynkeeybu ka soo baxa isagoo lugalabu ka soo baxa ila lugihii baa shaqadii waayey maskaxdaadani hadday shaqo weydo iyaduna sidaasoo kale aragtideedii baa hoos usoo gaabanaysa qoladan waxbaadha waxay idhaahdeen dadka xafiisyada fadhiya ee gidaaradu ay u dhow yihiin indhaha qaybta dherer ee qaybta dheer aragga dheer horay u waayaan bay yidhaahdeen waayo dee maba isticmaalaan aragga dheer haddaad xafiis fadhiisato gidaarku intan uu kuu jiro markaad waxaan ubaad arkaysa araggan gaaban baad isticmaalaysaa araggaagii dheeraa wuxuu u baahnaa isticmaal buu u baahnaa maadan isticmaalin isaga laftiisa ducfigu markaaba uu kaaga soo degdegaya xubin kastood ka shaqaysiin weyda waad waayeysaa taa macnaheegu waxa weeye maskaxdeennan haddii masaa'il adadag loo diri waayo maskaxdaadani hadday shaqaba baran weydo wax alla wax kuu kordhayaa ma jira markaa saasuu macnuhu noqonaya haddaba culimadu tartan bay u geli jireen inay ardayda masaa'il ad adag u diraan si maskaxdoodu ay usoo shaqayso laylisyada maxaa laynoogu keenaa layliska layliska waxaa laynoogu keenaa oo layliska kitaabka laylis lagugu soo diraa maskaxdaadu inay shaqada barato inay shaqayso hadday hooyadu inanteeda cunto bisilun siiso iyadoo gashaanti ama islaana ayay odhanaysaa maanta gurigii qada kama jirto islaantii baa naga maqnay wax alla waxay samayn karaysaa ma jirto ilayn maalina lama odhan qado samee casho samee qureec samee iyadoo diyaarunbaa loo dhiibi jiray kolka waa inuu qofkani uu xubnihiisan isticmaalo oo laxaadkiisan u adeegsado raaficatun waxay faydaysaa lixijaabihaa xijaabka saaran ayay faydaysaa kaashifatun waxay faydaysaa liniqaabihaa niqaabkii wejiga ay ku soo niqaabatay matnigeennani caadi buu u niqaabtay oo wejigiisii wuu niqaaban yahay wuxuuna ku niqaabtay tarkiibyada ad adag tarkiibyadaa waxa inoo furfuraya waa sharaxan yar mukamilatun waxay dhammaystiraysaa lishawaahidihaa shawaahidda ku jirta kitaabka shawaahiddana way inoo dhammaystiri oo waxaa dhici kara matniga qadrigu gabayga jus buu ka soo qaadanaya gabayga qayb buu ka soo qaadanaya sharuxuna qaybta kaleu inoogu daraya mukamilatun lishawaahidiha ereyga shawaahid waa jamcu shaahidin shaahidka maxaa loo yaqaanaa shaahidku waa juz'iyun yu'taa liihbaati alqaacida waxaa la yidhaha shaahid marka laga hadlayo waa juz'iyun shay kuliyi amahay waa shay juz'iyi ah yu'taa liihbaati alqaacida qaacida markaad sheegto ayuu daliilu noqonaya waa daliilka qaacidada shaahid la yidhaahdaa mithaal baa jira mithaalka ma ma aragteen isaga ereyga mithaali waxa weeye juz'iyun yu'taa liiidaaxi lqaacida waxaa la idhahdaa mithaalkuna waa juziyi loo keenay si qaaciido laguu sheegay laggusii laguu fahansiiyo kolka waxaa la idhahdaa mithaalku khalad wuu noqon karaa laakiin shaahidku khalad inuu noqdo maaha taa ogow mithaalku khalad wuu noqon karaa laakiin shaahidku khalad inuu noqdo maaha macnahaan mithaal amilo ah, markaad soo qaadanayso dad luqadoodu hoosayso waad ka soo qaadan kartaa laakiin shawaahid haddaad soo qaadanayso waxaad ka soo qaadan kartaa uun qur'aanka iyo xadiidka iyo dadka luqadooda lagu kalsoon yahay unbaad shaahid ka soo qaadan kartaa mukamilatun waxay dhammaystiraysaa lishawaahidihaa shawaahidii kitaabka ee gabayada ahaa ayay dhammaystiraysaa mutamimatun waxay taam yeelaysaa lifawaa'idihaa faa'iidooyinkii kitaabku uu lahaa ayuu sharaxan yari inoo inoo dhammaystiraya kaafiyatun way ku filan tahay liman iqtasara ninka ku gaabsada calayhaa iyada haddaad naxwo kitaabkan kaga gaabsato way kugu filan tahay buu ku yidhi haddaad naxwo kitaabkan kaga gaabsato haddaad dhigato laguma le laakiin arday baa u fahmaysa haddaad dhigato haddaad dhigato maaha waa haddaad barato imisaa kitaabka la dhigtaayoo la dhameeya kii la baran haddaad kitaabka barato way wuu kugu filay waa la hubaa inuu kugu filan yahay waxaan hubaa haddaad camriidiga barato inuu kugu filan yahay haddaad ajruumiga barato inuu kugu filan yahay haddaad kawaakibka barato inuu kugu filan yahay haddaad kan barato inuu kugu filan yahay baabasha kaa maqan mooyaane haddaad dhigato laakiin kumaan odhan kala fahan dhigashada iyo barashadu inay kala duwan tahay inaad si fiican u fahamsan tahay oo markaad hadlayso hadalkaaga aad garanayso erey kastiba baabkiisii aayaadkan qur'aanka aad kala fahmayso ayaa loo baahan yahay kaafiyatun waxay ku filan tahay oo ay kafaynaysaa liman iqtasara ninka ku gaabsada calayhaa iyada haddaad iyadanun ku gaabsato way kugu filan tahay laakiin dee culimmadu markay kitaabka ay leeyihin waan ku gaabsanayna ama waan baranaynaa intay akhriyi jireen waxaa laga yaabaa in kitaabkaa lagu yidhaahdo konton jeer baan anigu akhristay boqol jeer baan akhristay intaas adoo xifdisan baad haddana cid ula tegaysaa aada isleedahay bal inuu meel uun uu kaa saxo haddaba waad garanaysaa hadda mushkiladayna haysataa waa cajiladaa laga dhegaysta adoon garanaynin oon weligaa arag ayaad odhanaysaa ummad u yeedhaysa ayaad odhanaysaa ummad ahaa cashir baan akhriyaya cashirka kolka aad akhriyaysid maad garanaysaa waa koobi qof kastiba dee wuxuu koobiyeeyo waxaa laga yaabaa inuu wax ka keeni karo laakiin cilmigu waa waxa halkaa kuugu jire waxa kitaabkaaga yaalla ma aha waxa kitaabkaaga yaalla ma aha kaafiyatun waxay ku filan tahay liman iktasara ninka kusoo gaabsada alayha iyada ninka kusoo gaabsada waafiyatun waxay dhammaystiraysaa bibugyati man kii dalabkiisa ayay dhammaystiraysaa janaxa u soo leexda oo min tulaabi cilmi alcarabiya cilmiga carabiga ardaydii baranaysay ilayha xaggeega usoo leexda war cilmiga carabiga ardayda baranaysa hadday u soo leexdaan wuu ku filan yahay buu ku yidhi kitaabkani aad buu sheekhu kitaabka inoogu ammaanay hadda ku ammaanayaa waa sharixii yaraa waa sharaxa matniga qadriga ah uu saaray kolkaa ma matnigaynu ku gaabsanaa mise matniga iyo sharxaynu israacsanaa matniga iyo sharax inaan israacinaa fiican cuntadu ma dhadhanto haddaan suuga lagu darin matniga yari kuu dhadhami maayo haddaan laguu suugaynin sharxu waa suugadii weeyaan kolkaa waxa ila qurux badan inaan matniga iyo sharaxaba aynu israacino aad bay u habboon tahay hadaba halkaa uu ina cilmi alcarabiya cilmiga carabigu labiyo toban labiyo toban fani weeye naxwo waa hal fani oo ka tirsan cilmiga carabigu waa maxay baynu nidhi waa labiyo toban fani labiyo tobanka fani baleeg hadda hoose sharaxu ayuu ku keenayaa gabay sarfun waa cilmiga sarfiga bayaanun waa cilmiga bayaanka macaanin waa cilmiga macaaniga annaxwu waa cilmiga naxwaha waa kii imisaad naxwuhu afraad qaafiyatun waa cilmigii qaafiyada shicrun waa shicirkii caruudun waa caruudkii toddobaynu maraynaa ishtiqaaqun sideed alkhad waa qoraalkii inshaa waa cilmigan inshaa ede ama waa inaad muxaadaro inaad eh, eh, ah, inaad sheekooyin idin curin kartid ama aad kitaab wax qori kartid muxaadaraad waa lagtiradan la soo jeedinayo wathaani cashruhaa luqatun iyo luqadda mufradaadka fadhiga inaad barato luqadda caadiga ee sida qaamusyada oo kale ama luqadan caadigaa inaad barato labiyo tobankaa cilmi ayaa laysku yidhaahdaa culuum alcarabiya ama laysku yidhaahdaa culuum alaadaab gabayga bal haddaan eegna sheekhani uu ku tiriyey صرف بيان معاني النحو قافية شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء محاضرات وثاني عشرها اللغة تلك العلوم لها الأداب أسماء مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون ان وحو شيخو يري وافيه waxay oofinaysaa bibuqyati man kii dalabkiisa ereygaa buqyaa waxaa loo akriyaa biqya haddii la doono biqya bibiqyati man kii dalabkiisa janaxa u leexda min dulaabi cilmi alcarabiya cilmiga carabigaa isagoo baranaya ilayaa xaggeega usoo leexda haddaba cilmiga carabigu labiyo toban fani buu ahaaye ma labiyo tobankiiba qadrigaa laga helayaa miya eh, hadda cilmi alcarabiyada halkan inoogu qoran naxwo quraa looga jeedaa maxaa looga jeedaa cilmi alcarabiya halkan inoogu qoran naxwaha keligii baa looga jeedaa wax kale kuma jiro wallaahu ilaahay almas-uulu isaga uunbaa la su-aalanayaa an yanfaca bihaa inuu inagu anfaco ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inagu anfaco ilaahay ha inagu anfaco kitaabka kamaa nafaca sidii uu ugu anfacay biaslihaa asalkeegii sidii uu ugu anfacay asalkeega oo matniga ah siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu anfacay dadka sharaxanna ilaahay ha ugu anfaco wa an yudallila lanaa ilaahay ha inoo jilciyo ama inuu inoo jilciyo ayaan weydiisanaynaa duruqa alkhayraad khayrka wadooyinkiisa khayrku wadooyin buu leeyahay duruqa alkhayraad wadooyin badan baa khayrka loo maraa khayrka ma dariiq qura in loo maraad moodaysaa duruq alkhayra jamac buu ka dhigay sheekhu dariiq alkhayri ma odhan waa duruq alkhayraat ummaddan muslimiinta eed arkayso waxaa laga yaabaa kun guruub oon islahayn inuu guruub kastiba halkiisa ku sharaabayu ku liibaanay guruub kastiba inuu sidiisaa ilaahay u nimceeyey ayaa dhici karta waayo ninka maanta sadaqada un isagu dabagala bal ka waran intuu shaqaysto ayuu shimbiraha wax siiyaayuu wixii nool oo dhan wax siiyaayuu bani aadamka wax halkaa unba isagu la dabagalay miyuuna dhargin ka salaada un ka waran dabagala ee duxadeedii iyo sunatuleylkeegii isagoo waajibaadkii kala ilaalinaya ayuu halkan ku mitiday ka ka waran duruusta iyo cilmiga ku mitida cilmiga ilan cilmigu waa qaaliye imaamu shaafici waa kii lahaa salaad sunno ah waaa ka aji waaa ka waxaa ka qiimo badan buu yidhi hal mas'alo oo ummadda aad hal mas'alo ood ummadda usugto ayaa ka qiimo badan salaad sunnaah habeen buu imaamu maalik usoo hoydayo inan yaruu dhalay baa u fiirsanaysa waxay tidhi bal imaamkan adeegtid dhaqankiisa iyo cibaadadiisa habeenkii oo dhan buu imaamu shaafici iska jiifay habeenkii oo dhan buu iska jiifay waagu markuu beriyey ee salaaddii subax loo kacay ma weysaysanina safkii unbuu galay uu iska tukaday cunto yar baa loo keenayo cuntada yar in yar kama cunine wax badan buu ka cunay imaamu maalik baa aada u ammaani jiray shaafici unbuu odhan jiray inantiisaa ka maqashay markaasay ku tihi aadeedbay ku tihi aabo sheekii aad ammaanaysa oo shaafici aad lahayd saddex tilmaamood oonan jeclayn baan ku arkay bay tihi waa maxay cuntada ma reebaye ya miyayna aynu idhi qofku markuu wax cunayo in yar inuu cuno si horay u seexdo tilmaanta labaad waa maxay sunatuleyl ba xalay uma kicine isagoo weysaysanayaba maana arkay bay tihi may isagaa marnaba kacay wuu jiifayuune tilmaanta saddexaad een kula yaabay waxa weeyaan bay tihi salaaddii subax ma weysaysan u galay uun way la yaabtay inantaasi sheekii baa yidhi balcaad baan weydiiye isku kaayo dhegeyso su-aashii ee ahayd cuntada wuxuu yidhi beryahan waxba ma cunino marna shubho iyo shaki baa gelaya nin baa kuu yeedhayo ku odhanaya cuntadan kaale ama halka wax ka cuno waad ka shakiyaysaa ninkaa hantidiisu maxay aad maxaalaal mise xaaraan ilayn tawarruc baa lagaaga baahan waad iska ilaalinaysaa kolka waxaan is yidhi bu yidhi caawa haddaad maalig la joogto oo sheekii faqiiha ahaa cuntadiisii aad cunayso alla ilaah nafta iyo u yar raaxee baan is yidhi bu yidhi in yar tan adig leedahay waa jiiftee maxaa dhacayna mas'alaan taxqiijinayey buu yidhi anigoo jiifa ayaan mas'ale ka fikirayey buu yidhi adiladeeda raadinayey eeg waa nin kutubta axaadiista xifdisan oo qur'aanka xifdisan oo markuu jiifo kitaab inuu soo qaato aan baahnayn wuu fikiraya aayaadkiibuu akhriyaya daqaa'iqiibuu baadhaya waxaan u arkay buu inaan sunno u kaco inaan masaa'il ummadda usuga inay ka ajri badan tahay waana run waa sidaa tan ad leedahay salaadan adan u weysaysanin maxay ahayd dee maan seexdayba buu yidhi suniga maslada baadhayey xalay oo dhan ma seexane waan soo jeeday oo jiifkanaan wax ku baadhayaye weysadaydii hor uman qabaa buu yidhi wax iga xuni ma jiro haddaba eeg duruqulkhayraad baa la yidhaahdaa duruqulkhayraad iminka muslimiinta waxaa looga baahan yahay hadday fahmaan hawl aad u ballaadhan baa u taalla hawl aad u ballaaran intaasoo gruub intaasoo hawlood oo shaqo u baahan baa jira haddii laakiin iminka maalan jamaaco kastiba ay tidhaahduna qolada qur dhigaysa hadday yidhahdin ummadoo dhani qur wada dhigaan qolada xadiidka akhriyaysa ummadoo dhani xadiidkuna wada akhriyaan qolada luqadda dhigaysa qolo kastiba luqadun ha dhigto qolada maxaan ku dhaha war waxan oo dhan waa loo baahan yahay adiguna khayrka halkaa ka gal war khayrka halkaa ka gal waradna khayrka halkaa ka gal eeg wax wey wixii qof qurihii uu qaban lahaa ayay ummaddu isku qaybinaysa markaasay ummaddii noqonaysaa dhinac kaste wax ka dhisan bay noqonaysaa oo meeshii la arkaba khayrkii la arkaba dadkeegiiyo raggeegii baa jooga laakiin haddii meelun la yidhaha halkan unbaa saxa dee waxa wey waa la baaba'aya ma ogtahay kaboolaha haddii hargeyse kaboole laga waayo inaan wada dambaabayno hargeyse haddii kabo kaboolayaashu hadday yidhaahdeen bes annagu waan shaqada waan daynay qasab waxay nagu waa in hargeyse kaboole laga helo ilan waa xirfad u baahan cid isku taagta sow maaha waa fardulkifaaya weeye in ummad kabatoloa laga helo dalka dee cid shaqadaa u qabata in la helaa waajib waa shay laynooga baahan yaho daruuriya weeye yaa lagu qasbaya kuma loodhan kabatalo noqo ilaahay un badad inooga dhigay war haynagu sheeg sheegina dee ilan shaqa inoo hayaane shaqo weyn bay inoo hayaan oo laynooga baahan yaho halis ay geli lahayn qof kastoo shaqo haya shaqadiisu waa nooca oo de shaqo wanaagsan ah ummadda u haya waa ummaddu waxay u baahantao dhan waa in laga helo hamoodin inay diinteennu adduunyada ay halka iska wada tuurtay waa laguu sheegaya waxay noloshaadu ku jirto oo dhan halkan ha lagu iminka haddii reemiyigu yidhah ninka waran magaalun baanu wada imanaynaa noloshu ma masax bay noqon lahayd ya waxaa loo baahan yahay caanihii baa loo bahan yahy khudradii baa loo bahan beerihii baa loo bahan dhulkii baa loo baahan yahay haddii qolada magaalada jiraa ka waran miyun baan wada degaynaa iyaga ka waran ya eeg ilaahay baa qofba meel jeclaysiiyey waa dee ilaahay subxaanahu wa tacaala waad arkaysaa nimcooyinkiisa wallaahu ilaahay almas-uulu isaga ayaa la su-aalanayaa an yanfaca biha inuu inagu anfaco kamaa nafaca siduu ugu anfacay biaslihaa asalkeegii matniga ahaa wa an yudallila inuu fudaydiyo lana inaga inuu inoo fudaydiyo duruqa alkhayraad khayrooyin khayraadka oo dhan wadooyinkiisa iyo wa subulahaa jidadkoogaba inahu ama anahu inahu ilaahay jawaadun waa mid deeqsiya oo aad wax u bixiya kariimun waa mid sharaf badan kariim waxaa loo yaqaanaa sida imaamu nawowi uu sheegayo waa ka deeqda ku siiyo adaan weydiisaninba ilaahay baa ku tilmaaman subxaanahu wa tacaala kariim ilaahay wuxuu ku siiyaa shayga adoon weydiisaninba ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaanahu wa islaam buu inaga dhigay inagoo weydiisan kumaa yidhi ilaahu markaad abuurayso anigoo muslima isoo isoo isoo abuur adoo muslimuun baad isaragtay sooma indhahanuu ina siiye caqligan inagoon ka baryin waad isaragtun adoo indhale miyaad bariday ilaahu aniga indhaysi maa tidhi yaa imise jeer baad beryeysay mise waad isaragtay uun ilaahay waxaynu ka baryaynaa ilaahay waa ka nimcada ina siiyey inagoon ka baryine taynu ka baryaynana inuuna inaga qadinin taynu ka baryayna balka waran waa jannada iyo khaatumo wanaagsan innahu ilaahay jawaadun waa mid deeqsiya kariimun oo sharaf leh ra'uufun oo aada u naxariista raxiimun oo raxiima oo naxariista wamaa tawfiiqii waafajintayduna ma aha ilaa billaah ba'daasi waa bimacnaa min wamaa tawfiiqii waafajintayduna ma aha ilaa min allaah ilaahay xaggiisa mid ka ahaatay mooye wax kale calayhi isaga dushiisa ayaan tawakaltu tala saartay ilaahay un baan tala saartay wa ilayhi isaga xaggiisa un baanan uniibu u noqonayaa oo arjican u laaban doonaa halkaa waxaa inoogu gebagaboobay muqadimadeennii ayaa halkaa inoogu dhammaatay in sha allahu tacaala cashirkeennu halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam saddexdan cashir ee u dambeeyey waynu yaryaraynay sidaad ogtihiin waxaynu ugu talagalnay ardaydu inay ogaadaan baynu ugu talagalnay muqadimadii maantun bay naga dhammaatay wixii maanta ka dambeeyaynu insha allahu tacaala cashiradeedii waaweynaa bilaabi doonaa waxaanan ugu talagalnay ardaydu inay eh, gruubyadii kusoo gudbiyaan eh, waxaynu ahaan jirnay so uma ahayn gruub gruub somaynaan maynaan ahayn qolo kastiba waa inay soo gudbisa liiskooga ugu dambayn berri ugu dambayn laba dharaarood baynu isku qabannay maalintii hore ugu dambayn berri oo haaliso ah gruub kastiba sidiisa liiskiisa iyo daabacan ha u soo gudbiyo si su-aalihii ay noola bilowdaan insha allah eh, xataa macnihii baa lagu daraya xuruufuljarkii baa dhadhankoogii aynu eegi doonaa insha allahu tacaala wa shukran